alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed wa salama tasliima kasiira sheekhu wuxuu yidhi xafidahu llah wa ina mima yamla'u اnnafsa suruura wayashraxu اsadra wayumiduhu nuura iqbaala alkhalqi cala maqaacidi اtacliimi wa talamusahum siraatahu اlmustaqiim waxaa ka mid ah waxyaalaha nafta ka buuxinaya faraxa oo ay nafuhu la farxayaan wa yashraxu sadra laabtana ballaadhinaya oo ruuxu waxa uu raallida ku yahay laabtiisu waasic bay u noqotaa wuxuu nacaye karaahiyaysanayana laabtiisu cidhidhi bay ku noqotaa wa yumidduhu nuuran una fidinaya nuur oo nuur u siyaadinaya iqbaala alkhalqi calaa maqaacidi atacriim khalqigu inay soo qaabilaan waxaa loo jeedaa khalqi badan dhammaantood lagama wado oo looma jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa in badan oo khalqiga ka midi inay soo qaabilaan oo u soo jeestaan calaa maqaacidi itacliim fadhiyada waxbarashada meelaha wax lagu baranaayo inay soo qaabilaan wa talamusahum iyo inay doonaan siraatahu almustaqiim waddadiisa toosan inay doonaan waxyaalaha nafta faraxa gelinaya laabaha ballaadhinaya ee nuurna u kordhinaya ayay ka mid tahay wa adallu daliilin wa asdaquh daliilka uu tusinta badan lihi uguna runnimada badan lihi takaasuru duruusi alcilmiyati wa tawaali dowraati altacliimiya duruusta cilmigaahi ee cilmiga loo nisbeeyey ee cilmiga lagu baranayaa inay farabadato weeye dowraadka tacliimiga ee dadka wax lagu barayaana waa tanaynu joognooo kale inay israacraacaan oo iska daba yimaadaan oo mar kastoo dowro la sameeyo dowro kale laga daba keeno xalaawatan fii qulubi almu'miniin wa shajan fii xuluuqi alkafarati waalmunaafiqiin inay u badato duruustaasi dowraadkaasina isu raacraacaan macaan daraaddii ay u badato macaankaasoo ku sugan qalbiyada mu'miniinta washajan iyo dhuun istaag daraaddeed bimacnaa waxaa loo jeedaa karaahiye iyo nacayb daraaddeed shajiga waxaa la yidhaahdaa shajan waxa markaa lagu margade hunguriga istaaga ayaa la yidhaahdaa waxa uu qofku diidaayo waa ku margadaa dee geesna uma dhaafto yacani nooc baa ku jirta isticaara fii xuluuqi alkafarati waalmunaafiqiin dhuunistaaggaasoo ku sugan hunguriyada gaalada iyo munaafiqiinta ku sugan oo khayrkii inuu faafo ayay diidayaanoo nacayaan mu'miniintiina waxay jeceshahay oo ku farxaysaa oo macaansanaysaa sida waxa macaan loo macaansado ay u macaansanaysaa waa macaansi macnawiye tacliimta iyo waxbarashada iyo farabadnaanta ay farabadato duruusta fadduruusu macquudatun waarukabu mackuufa darsiyadii waa la guntay bimacnaa waxaa loo jeedaa waa lala yimi oo waa la dhigayaa warukabu mackuufa rugaggiina waa la xabisay oo rugaggii baa la laabtayoo yacanii rugaggu markay soconayaan dee waa dhaqdhaqaaqayaan laakiin marka dee la fadhiisto xaalad bay ku sugan yihiin marka waxaa laga yeelay qaar xabisan waxaa loo jeeda cilmigii baa loo fadhiyaa cilmigii ayaa loo fadhiya waalfawaa'idu shaariqa faa'iidooyinkuna waa soo baxayaan siday qoraxdu u soo baxdo oo kale bay faa'iidooyinku u soo baxayaan waxaa laga shabbahayaa duhuurka ay muuqanayaan fawaa'iddu inay la mid yihiin sida qoraxdu u muuqanayso nuurkeed iyo ilayska masaa'ishuna inay la mid yihiin sida ilayska qoraxdoo kale waalnufuusu taa'iqa nafuhuna waa hilowday oo waa jeclaatay yacnii cilmiga hamuun iyo jacayl bay u qabtaa cilmigii taa'iqa waxaa loo jeedaa yacni aad bay u jeceshay cilmigii alashyaakhu yansiluuna durar alcilm mashaayikhdii ama culammadii waxay soo saarayaan oo la soo baxayaan luulalkii cilmiga addurar waxaa laga tilmaamayaa waa jawhar markaysaga waxa nafiisa oo qaali ah ayaa durada la yidhaahdaa yani sida luulka iyo waxa la midka ah yandimuuna ciqdah ardaydina waxay taxayaan ciqdiga waxa la yidhaahdaa waxa qoorta la gashado ee dumarku ay qoorta ku xidhaan ama kuul ha noqoto ama shay markaa waxa weeye dahab iyo macaadin iyo waxyaalo kale ka kooban ha noqoto oo dhallaalaalaya yacni taasaa waxa la yidhaha ciqdi marka waxaa lagu matelayaa duruustii cilmigee taxnayd iyo fawaa'iddii iyo masaa'ishii sidii waxa weeye kuul la taxayo kale oo jawaahir iyo kuul la laysugu taxayo saasoo kale ayaa markaa lagu shabbahaya marka kuushaas oo kale marka la taxo iyo jawaahirtaas dun marka lagu taxo oo saa laysugu xidho way nidaamsanaanayaanoo wax isku xidhan bay noqonayaan fawaa'iddiina marka la layska dabageeyo sida markaa waxa weeye loo hayo ee loo qabtay ee loo xafiday waxay ka dhigantahay sidii wax taxanoo kaleo aan kala lumayn ila shayga taxani oo dun keliya lagu wada guray ma kala lumayo xabad baa iga luntay iyo labaa iga lumay iyo la odhan maayo ma isku xidhanta masaa'ishiina saasay u taxanayaanoo sidii wax taxanoo kale bay qalbiga markaa meelo ugaga rasaynayaan wa inna min alixsaani ilaa hadihi aljumuuci alsaacidati waalaajyaali alwaacida samafalka waxaa ka mid ahaaday loo samafalaayo ee jamacyadan alsaacidati u koraya xagga kamaalka iyo sharafta korraysa iyo walajyaali alwaacida iyo jiilalka iyo facyada dambe ee khayrkooda la rajaynayo alwaacida waxaa loo jeedaa khayrkooda la rajaynayo qaamuusku wuxuu odhanayaa ardun waacida waxaa la yahay rujiya khayruha khayrkeedaa la rajeeyey marka facyaalkaa soo kacaya ee kala horreeya ee dhallinyaro leh ee qaar waxa weeye qaangaadhka ku soo dhow leh qaar qaangaadha leh qaar ka sii yaryar leh way iska daba imanayaan waxaa la rajaynaya markaa khayrkoodii baa la rajaynaya samafalka waxaa ka mid ah jamacyadaas iyo facyadaas iska daba imanaya khayrkooda la rajaynaayo loo samafalaayo irshaadaha ilaa siri xiyaasati alcilm in lagu hanuuniyo cilmiga qabashada la qabanayo xiyaasadu waxa weeye shayga in la koobo weeye xayska waxaa loo isticmaalaa makaanko kalea loo isticmaalaa alxayiz marka xiyaasa waxaa loo jeedaa koobista cilmiga la koobaayo yacni sirteeda in lagu hanuuniyo alladii yudfiruha bima'muuliha irshaadkaasoo yudfiruha ku guulaysiinaya bima'muuliha waxay markaa rajaynayso doonayso wa yuballiquhaa gaadhsiinaya ma'manaha nabadgelyadeeda gaadhsiinaya inay nabad gasho raxmatan bihi min addayaaci fii saxraa'i alaaraa'i wa dalmaa'i alahwaa naxariis loo naxariisanaya daraaddeed baa loo hanuuninayaa iyagaa loo naxariisanayo oo looga naxariisanayo inay lumaan oo ku dayacmaan fii saxraa'i ilaaraa raa'iyada lama degaankooda ay ku dayacmaan raa'iyada dadku waxay ra'yiyeynayaan ee afkaar ahaan u soo tuurayaan ayaa waxaa laga dhigay sidii lama degaan degaanoo kalea laga dhigay cilmigina waxaa laga dhigayaa sidii markaa barwaaqo iyo deegaan fiican oo kale ayaa laga dhigay alra'yu leylun walxadiiu nahaaru culamadii hore qaarkood waatay odhan jireen yani nadmi ay ku jirto ra'yigu waa habeen xadiidkuna waa maalin habeen iyo maalin la laysku doorsadaa yacni madmadow badan baa aaraa'du yeelanaysaa aslu dalaali kulli man dalla alra'yu shaykhulislaam ibnu taymiya waa ka yidhaahdaa cidda luntay dhammaantood asalka baadidoodu wuxuu ka soo jeedaa ra'yi waxay ila tahay taasuu ka soo jeedaa inay ra'yigooda iska raaceen oo ra'yigooda sharciga aynay u hoggaaminoo dabagelin waajibku wuxuu yahay waa in ra'yigii sharciga la dabageliyaa oo ra'yigii aanu noqon mid isaga la raacayo ee mid isagu wax raacaya uu noqdo ka la raacayaana uu noqdo sharciga uu noqdo waatuu yidhi caliy bnu abi aalib radia allahu canhu ardaa xadiiska sunanka abu daawuud ku soo arooray waatuu yidhi low kaana addiinu bira'yi hadday diintu ra'yi ahaan lahayd waynay ahayne khufka marka la masaxayo khufku wuxuu ahaa hargo la gashan jiray oo sida kabahoo kale loo illan jiray marka hargaha la gashanayo waa la masixi jiray marka la weysaysanaayo xilli baa bannaan ama wakhti ruuxii muqiimka ahaa habeen iyo maalin inuu masaxo ruuxii musaafirka ahaa ee socdaalka ahaana saddex habeen iyo saddex maalmood inuu masaxo marka masaxaadda qofka la masaxayo xagga hoose in laga masaxo ayaa ka dhowaan lahayd oo ka habboonaan lahayd in xagga sare laga masaxo waxaanan arkay buu idhi nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo xagga sare ka masaxaya oo aan xagga hoose ka masaxayn wuxuu tilmaamayaa yacni diintu ra'yi maaha caamada qaarkood warkay yidhaahdaan oo ku saabsan cilmiguba waa caqli ragoo la ururiyey waa arrin qalad ah sax maaha cilmiga sharcigi ma aha caqli ragoo la ururiyey ee waa waxyi la raacayo waa jirtaa waxyiga in la istimbaadayo oo fahamka laga fahmo masaa'isha lagala baxayo yacni lagu camal falayo oo waxa uu ku tusinayaa waxyigu yacni shay sariix oo cad iyo shay aan ku caddayn iyo shay manduuqoo lagu dhawaaqay iyo shay mafhuuma oo laga fahmayo iyo shay la haleeshinayo oo laga qiyaasanayo nooc walba waa leeyihi laakiin dhammaan maxaa lagu wareegayaa xagga istidlaalka iyo daliishadka marka laga eego wax la deliishanaayo kacbada lagu wareegayaa waxay noqonaysaa kitaabka iyo sunnada kacbada lagu wareegayaa waxay noqonaysaa alkitaab wasunna labadaasaa lagu wareegaya baabulistidlaal marka la joogo kacbada lagu wareegaya waa halkaas meel kale in lagu wareego oo lagaga maarmo kitaabkiiyo sunnadii dee ma bannaana sida dawaafkaba marka kacbada loogu dawaafo oo makaan kale in cibaado loo dawaafo aynay u bannaanayn raxmatan bihi min aldayaaci fii saxraa'i alaaraa'i wa dalmaa'i alahwaa naxariis loo naxariisanaya daraaddeed baa loo hanuuninayaa oo looga naxariisanayo min aldayaaci inay ku lumaan fii saxraa'i alaaraa' raa'iyada lama degaankooda halka aan baraarujiye maanta aad wax u badan mid waliba inuu yidhaahdo aniga wax ila tahay baraha ay dhallinyaradu ku wada hadlaan ama ay wax isugu qorqoraan aad baa waxa u dhacda in lagu qoro sida lay sheegay aniga waxa ila tahay an waxyaalaha kollay agnaan baan ka ahay marka in badan baa arrinkaa faragashatay iyadoo diin laga hadlaayo ayaa mid waliba wuxuu iska odhanayaa intuu iska toocsado aniga waxay ila tahay saa iyo saas war diintu waxay ila tahay ma aha diintu waa sharci la raacayo waa waxyi la raacayo ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa qaliilan maa tadakkaruun allah wuxuu uhi waxaad raacdaan kii laydiin soo dejiyey oo xagga rabbi laydinka soo rogay raaca wax kale ha raacina shay kaloo ka soo hadhay oo khilaafsan in la raaca ma bannaana waajibku wuxuu yahay in la raaco waxyiga waxyiguna waa alqur'aan walxadiis waa kitaabkiiyo sunnada wey kitaabkiiyo sunnada weeyaan marka diintana in ra'yi wax lagaga yidhaahdo ma aha walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnay qofku waxaanu cilmi u lahayn inuu afka la gala ma aha waa in oo ruuxu iska ilaaliya oo iska jiraa shareecada waxaanu cilmi u lahayn inuu ku dhiirado inuu wax ka yidhahdo waa inu iska jiraa muxaramaadka qacigay ka mid tahay wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun waxyaalaha uu ilaahay xarimay waxaa ka mid a ah, in allah laga sheego waxaan la garanayno cilmi loo lahayn marka waa in aad iyo aad arrinkaa laysaga jiraa shaygii diina waa in laga gaabsadaa ariiqa ruuxaan cilmiga lahayn waa maxay ilaahay baa sheegay fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga kuwa cilmigale weyddiiya haddii aydaan garanay waa inaanu ruux odhan caalimku siduu wax u odhanaayo ama u sheegaayo dee isba waa hadle anna waa hadlaya isba waa hadlee anna waa hadlaya waa inaanu odhan ruux waliba wuxuu garanaayo waa in looga dambeeya caalimku culumta tajriibiga haddii aanu garanayn miyuu iska hadli karaayo wax ka sheegi karaa dhakhtarnimadii iyo injineernimadii iyo ya kama hadli karo waxaanu cilmi u lahayn waayo takhasuskiisii maaha marka sida loo ceebsanaayo inuu caalimkii ka hadlo dhakhtarnimada ou yidhahdo qofka waxaa iyo waxaasi ku dhacaan waxaasaa lagu dawaynaya ama waxaa yaa la siin ama waxaa ha la siiyo aanu marka u odhanayn dawooyinka anaa qoraya waayo caalim baan ahay miyuu odhan karaa saa miyuu odhan karaa guryaha sida loo dhisaayo iyo dabaqyada sida laysu saaraayo iyo waxa markaa gelaaya anaa ka hadlaya waa inuu injineerku aniga i raacaa sidaan anigu idhaahdo sidaa u dhis intaasoo waxa weeye garaa'ida geli intaasoo sibidha markaa waxa ku waxee ya qaabkaa u dhis yacni sabadda markaa intaa qaradeeda la ekaysii yani biraha la gelinaya waa nooca inta marka xabadooda la gelinaya saasay noqonaysaa yani markaa sidaan u odhanayn loogu ceebsanayo hadduu yidhaahdo aniga injineerku hay dabagalo si ka badan waa in loo ceebsadaa hadduu marka ruuxii aan cilmiga shareecada u lahaynin uu yidhahdo shareecadii anaa ka hadlaya oo shareecadii afka la galo waayo tan waxa weeye dee xaaraan qaciguu ku dhacaya wuxuuna khilaafayaa waajibkii sharciga ahaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum wuxuu khilaafayaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wuxuu khilaafayaa wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun marka waa in aad iyo aad laysaga jiraa in diinta ruux weliba iska yidhaahdo aniga saasay ila tahay ou iska fatwoodo ou iska hadlo waayo wuu ku lumayaa ruuxii xadiiskii muxuu sheegayey ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alculamaa ولكن يقبض العلم بقبض العلماء xata ida lam yubqi caaliman ittakhada الناس ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu yacnii ilaahay cilmiga wuxuu ku qabanayaa culammadii taqaanay inuu qabto oo bimacnaa oofsado uu dilo yacni ay dhintaan dhimashada culammadu dhimato baa cilmigii ku tegaya laakiin dadku iyagoo cilmi laabtooda un mar keliya in laga siibaayo laga xayuubinayo ma aha markay dadkii culammadii waayaan dee iskama joogayaan ya nin hayin waaye wuxuun hilayga saarsaar ya waxay markaa noqonaysaa qaran culamo ahayn oo dee hugii culammada hadday doonaan iska xidhan qamiiskii cimaamaddii ya isku soo jufay ya ayaa waxaa laga yaabaa cilmina aan lahayn in iyagii culamo laga dhigto oo la yidhaahdo annaga iyagu waa hebel caalimkayagu waa hebel marka culammada in loo ekaado culamo lagu noqon maayo culammada in laysu ekaysiiyo culamo laguma noqonayo soomaalidu maxay yidhahdaan dhar magaalo waa la xidhan karaa laakiin dhal magaalo sida loo noqdaa dee ma sahlana marka dhar culamo waa la xidhan karaa laakiin culamo dhaba sida loo noqdaa shay sahlan maaha marka ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadkii waxay ka dhiganayaan madax ee qaar wax magarata aan waxba garanayn aan cilmi lahayn fa su'iluu faaftaw bihayri cilmin dabeedna waa la su'aalaa ma aamusaane dabeedna waa jawaabaanoo waxay ku fatwoodaanoo ku jawaabaan cilmi la'aan riwaayo saxiixa ku sugani waxay sheegaysaa fa bira'yihim waxay ku jawaabaan ra'yigoodiiyo sida yaga la tahay bay ku jawaabaan aniga waxay ila tahay buu yidhahdaa saa iyo saas maxay ka dheefayaan marka fadalluu wa adalluu yagiina waa lumayaan dadkiina waa luminayaan shareecadii yadaan cilmi loo lahayn haddii laga hadlo maxaa laga dheefayaa waxaa laga dheefayaa waa aldalaalu waalidlaal waa in kuwa hadlayaa ee cilmi darrada ku hadlayaa ay lumaan dadkana lumiya wa dalmaa'i lahwaa iyo hawooyinkiiyo waxyaalaha nafuu jecel yihiin mugdiyadooda inay ku lumaan looga naxariisanayo oo hawooyinkii iyo hanuunkii waa iskhilaafsan yihiin fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa'ahum qofku waa laba mid ama waa inuu hanuun raacayo ama waa inuu hawaa raacayo hadduu hanuunkii ka leexdo wuxuu raacayaa waa hawo marka hawadiina waa mugdi iyo baadi wa icmaalan lihada alasli camal siin asalkaa la camal siinayo daraaddeed jamula alxadiisu waxa wanaagsanaaday oo qurxoonaaday warka laga warramaayo ayuha almu'minuuna kuwiinnan iimaanka lahow can tacdiimi alcilmi cilmiga weynaynta la weynaynaayo laga warramayo fa ina xada alcabdi min alcilmi mawquufun cala xadi qalbihi min tacdiimihi waijlaalihi waayo dheefta addoonku min alcilmi cilmiga xaggiisa uu ka dheefayaa mawquufun waxa lagu xidhay oo lagu xabisay calaa xadi qalbihi min tacdiimihi wa ijlaalih dheefta qalbigiisu ay ka leedahay ama ay ka helayso weynaynta cilmiga la weynaynayo tacdiim iyo ijlaal waxa weeye waa isku dhow yihin waa weynayn iyo qadarin cilmigii la weyneeyo oo la qadariyo oo la ixtiraamo waqafana mar waxay noqotaa laazim waa marka loo jeedo waqafa bimacnaa ialaca waa taalacday ama loo jeedo waqafa waa istaagay marna waxay noqotaa waqafa mutacadi bay noqotaa mutacadi waxaa loo jeedaa carabiyada lagu yaqaanaaye yacni mafcuulkay u tallaabaysa yadan xaraf lagu gaadhsiin toos u qaadanaysa mafcuul marka ficilka mutacadiga ah ism mafcuul mutlaqaa laga binayn karaa sidan hadda looga binayo kale marka taa mutacaddiga ahi xabsi bay la macno tahay waxaa ka mida ah baabulwaqfi kutub waxaad ku arkaysaa baab la yidhaahdo baabka waqafka alwaqfu waqfiga maxaa loo jeeda waa alxabsu shay in taacada lagu xabiso marka mawquufun bimacnaa maxbuusun waa mid lagu xidhay oo lagu xabisay calaa xadi qalbihi dheefta qalbigiisu uu ka leeyahay ee uu ka haysto min tacdiimihi wa weynaynta cilmiga la weynaynaayo uu ka haysto faman imtala'a qalbuhu bitacdiimi alcilmi wa ijlaalih kuu ka buuxsamo qalbigiisu weynaynta cilmiga la weynaynaayo uu ku buuxsamo bitacdiimi alcilmi wa cilmiga in la weyneeyuu qalbigiisii ku buuxsamay salaxa ama saluxa labaduba waa bannaan yihiine an yakuuna maxallan lahu ama maxillan lahu labadu waa bannaanye wuxuu u suubamayaa makaanuu ku dego cilmigu oo ku sugnaado inuu noqdo ayuu u suubamaya yacnii ku habboonaanaya wa biqadri nuqsaani haybati alcilmi cilmiga xushmayntiisa iyo haybaddiisu nuqsaanta ay nuqsaantay qadarka ay la eg tahay fii lqalbi qalbiga ay ka nuqsaantay ee ka yaraatay oo hadday qalbiga ku yaraato qadarinta cilmiga la qadarinaya la xushmaynaya ay ku yaraato qalbiga yanqusu xadu alcabdi minhu waxaa nuqsaamaya dheefta addoonku ka helaayo cilmiga waa yaraanaysaa waa nuqsaamaysa xataa yakuuna min alquluubi qalbun laysa fiihi shayun min alcilmi ilaa qalbiyada uu ka mid noqdo qalbi wax cilmiba aanu ku sugnayn oo cilmigii shareecada aan waxbaba ka haynin oo ka aqoon ou noqdo sidii kii shaacirku sheegayey nimaan sharaxa diineyd shaynaba aan ka suurayn oo haddaad u sheegtana shaqfad loo aan qabanayn yacnii noocaasoo kale markaa u noqdo marka tacdiimka cilmiga la tacdiiminayo ee la weynaynayo cilmiga in la weyneeyo waa inay qalbiga ku weynaataa shay qiimo badan waa inay la noqotaa waayo shayga siduu ruuxu u weynaynayo ee qiimo qalbigiisa ugu leeyahay ayaa dadaalkiisuna noqonaya uu ku dadaalaya qiimaha cilmigu qalbigiisa ku leeyahay haddii uu yaraado dadaalka uu ku dadaalayaana waa yaraanaya waayo qalbigaas ayaa camalkii ka soo fulaya alaa ina fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh waida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb qalbigu markuu hagaago jidhkuna waa hagaagaya qalbigu markuu xumaado jidhkuna waa xumaanaya qalbigu markuu shay weynaynayo jidhka kalena waa weynaynaya waa ku dadaalaya amarkii wuxuu ka soo baxaya qalbiga ayuu ka soo baxaya qalbiga ayuu ka imanaya isagaa maamulaya marka hagaagga qalbiga ayaa wax ku xidhan ma suuragal ah cilmiga qalbiga uu ku yaryahay qadarkiisu haddana dadaalka ruuxu cilmiga ku dadaalayaa inuu farabataa ma dhici karto dadka badankooda cilmiga iyo maalka waxaa la qiimo badan maalka la qiimo badan saas aawadeed kadeed iyo dhibaato iyo rafaad ayaa maalkii loo maraa maanta dadka mahaaligta iyo khataraha isku tuuraya ee madax madaxa u gelaya maxay u marayaan yacni maal bay doonayaan dhuuni yar oo markaysaga halkaa la mariyo ayaa markaa la rabaa iyo xoogaa markaysaga waxaan yani ma'lo la haysto taasaa kadeedka iyo dhibaatadaa loo maray cilmigiina waxaa laga yaabaa dalabadii cilmiga doonaysay in waxa weeye ay yidhaahdaan wallaahi masjidkaasi waa fogyahoo ma gaari karo haddii la yidhahdo in yaroo xoola abaa masjidkaa lagu qaybinaya hadda xoolo yar baa lagu qaybinaya haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa salaadda subax in la iman lahaa oo masjidkoo buuxa la arki lahaa low yajiduuna mirmaatayni xasanatayn xadiiskii muxuu sheegayey munaafiqiinta sheegayey hadday munaafiqiintaasi ka heli lahaayeen masaajidda yacni laba lafoodoo yaryar haddii la odhan lahaa hilib baa lagu cunaya hilib waayadii hore dee hilibku markaa balliballi ma ahayn hilibku dee waa yaraa weliba xagga marka magaalooyinka iyobaa dee laga yaabaa nowcan maa in xoogaa hilib la helo yacni qofkii jeebku u gaari waayo waa ku adagta laakiin miyiga marka la dee neef la qala mooye yacni hilib lama helayo carruurta yaryar markay hooyadood ku yidhaahdaan hooyo marka cadna sii ama hilib ya cuudkaa nabad bay ku odhan jireen yacni cuudku ha nabad galo ile habaaroo kaley u qabaan xoolihii in la qalo dee waslad markaa la soo iibiyo oo inta sariibadda la tago shilmo yar laga bixiyana lama helin mihi baa la joogaa sariibad lama hayo marka low yajiduuna mirmaatayni xasanatayn labada lafooda yaryar hadday ka heli lahaayeen yani waa iman lahaayeenoo yani lagama waayeen salaadda jamaca marka la qiimaba waa joogi lahayn maanta dee haddii laynagu yidhaahdo waxaa lagu qaybinayaa masjidka caynkaasa salaadda subax ruuxa yimaada waxaa la siinayaa min toban dollar haba badinba yaree yaree wax yar ka dhig ruux kastoo jamacaa salaadda subax ka soo qayb gala masjid hebel toban dollar baa loo dhiibayaa waxaan filayaa masjidku inuu buuxsami lahaa ama dhadhowaan lahaa marka maxay tahay sababta caynkaa loogu dadaalayaa waxaa caynkaa loogu dadaalayaa dee xoolihii baa dadkii iyo nafyihii la qiimo badan oo quluubtii ku weyn sidaa xooluhu qalbiyada ugu weyn yihiin hadduu cilmigu u weynaan lahaa dee cilmiga wax walba waa loo hori lahaa dhib iyo kadeed badanba waa loo mari lahaa yacnii culammadii hore cilmiga aad iyo aad ula weynaa sidaas aawadeed wax walba cilmiga waa u hurayeen wax walba cilmiga waa u horayiin dhib kastiiyo kadeed kastay u mareen intee waxa weeye shiikh isagoo cilmi doonaaya yacni cidlo naftu kaga baxda intaana wuxuu raadinayo beledada ugu wareegayey inuu cilmi markaa ururiyo qaar badanna khatar bay galeen khatar ayay galeen marka cilmiga raaxa laguma helo wuxuu inoogu iman doonaa insha allahu tacaala kitaabka dhexdiisa ayuu inoogu iman doonaa laa yunaalu alcilmu biraaxati aljasad cilmiga laguma gaadho raaxada jidhka laguma gaadho jidhkii oo raaxaysanaya cilmi laguma gaadho kadeed iyo rafaad iyo dhibaato ayaa cilmiga lagu gaadhaa shayga qaaligaa waa loo rafaadaa waa loo dhibaatoodaa laakiin jiifka mid la yskaga helo iyo raaxaysiga ma aha faman cadama alcilma laaxat anwaaruhu calayh ka cilmiga weyneeya laaxat waxa markaa muuqanaysa anwaaruhu nuurarkii cilmiga ayaa muuqanaya calayhi korkiisa ka muuqanaya laaxa waa muuqday wey wa wafadat rusulu funuunihi ilayh waxaa u imanaysa oo wafdi ugu imanaysa noocyada cilmiga iyo fanniyada cilmigu ergooyinkii ay soo direen ayaa u imanaysa wuxuu ku matelayaa cilmigi inuu nuurar ka dhigan yahay horeynu soo sheegnay wuxuu ku matelayaa fanniyada cilmiga kala duwan mid walba hordhacyada ka soo horreeya ee qofka xiise gelinaya inay tahay rasaa'il ama ergooyin ay soo direen oo noocaas uu leeyahay dee aniga i baro xaggaad ku warwareegaysaa yacni marka aniga qudhaydu waxaan ahay cilmi fiican baan ahaye fannigan maxaad u baran weydi fannigan maxaad u baran weyde walam yakun lihimmatii gaayatun ila talaqiih umana sugnaato niyadiisa himmada waxaa loo jeedaa niyada uma sugnaato niyadiisa yoolay ku dhammaanayso ma laha ilaa talaqiihi inuu cilmiga la kulmo mooyaane ou qaato yoolku waxa weeye waa shayga lagu dhammaado ee la doonaayo in la gaadho marka niyadaasi meelay ku dhammaanayso ma laha inuu cilmigii qaatoo talaqi ku sameeyo mooyaane walaa linafsihi laddatun ila alfikru fiih naftiisana uma sugnaato wax macaani ila alfikru fiihi fakaruu cilmigii ka fakeraya mooyaane cilmigii ayuu ka fakeraya wa kaana abaa muxammadin addaarimiya alxaafida raximahu allahu lamaxa hada almacna waxaad mooddaa buu idhi shiikhii loodhan jiray abu muxamed addaarimi cabdullaahi bni cabdiraxmaan eh, addaarimi shiikhii la odhan jiray ee xaafidka ahaa ee culammadii qarnigii saddexaad ka mid ahaa ilaahay ha u naxariistee macnaha inuu tilmaamaad mooddaa ama lamaxa haadalmacnaa macnaha inuu tilmaamay ama milicsaday fakhatama kitaaba alcilmi min sunanihi almusamaati bilmusnad aljaamic wuxuu ku khatimo ku gebagebeeyey kitaabkii cilmiga ku saabsanaa ee sunankiisa ka mid ahaa sunankiisa waxa la yidhaha sunanu daarimi baa la yidhahdaa marka kitaab kutubta uu koobsaday ka mid ah oo kitaabulcilmi la yidhaahdo ayuu wuxuu ku khatimay min sunanihi lmusammaati sunankiisa lagu magacaabay bilmusnad aljaamic musnadkii wax kulminaayey bibaabin fii icdaami alcilmi ku saabsan weynaynta cilmiga la weynaynayo baabun fii icdaami alcilmi cilmiga in la weyneeyo ayuu baabkaasi ku saabsan yahay marka weynaynta cilmiga la weynaynaayo ayuu ku khatimay marka wuxuu tilmaamayaa in cilmiga aad iyo aad loogu dadaalo oo weynayntu waxay ka tarjumaysaa dadaalka lagu dadaalayo shay aan ruuxa la weynayn kuma dadaalo wa acwanu shayin cala alwusuuli ila icdaami alcilmi waijlaalih macrifatu macaaqidi tacdiimih kaalmayn shay kaalmayntii waxaa ugu kaalmayn badan cala alwusuuli gaadhista la gaadhaayo lagu kaalmaynaayo ilaa icdaami alcilmi cilmiga in la weyneeyo la gaadhayo wa ijlaalihi iyo weynaynta la weynanaye la qadarinayo macrifatu macaaqidi tacdiimi in la garto weynaynta cilmiga la weynaynaayo baababka loo guntay in la aqoonsadoo la garto acwan wuxuu ku keenay ismu tafdiil marka qiyaaskii shayga ismu tafdiilka afcal lagu keeni jiray ma waafaqsana mana arag cibaaradan oo kale cid isticmaasho ma arag waayo kelmaddu acaanay ahayd oo sulaasi may ahayn markaa shuruudihii ay ku iman jirtay nowcan maa way khilaafsan tahay hadday tahay shay manquuloo la soo raray shaad buu noqonayaa haddaynay manquul aynay ahaynna waxay noqonaysaa inaynay sida kale ay saxnayd in la yidhaahdo waa ashaddu cawnin laga cabbiro sida qaacidadu tahay wa hiya alusuulu ljaamica waa asallada wax kulminaya macaaqidi tacdiimihi muxuu u jeedaa waa asallada wax kulminaya almuxaqiqatu licadamati alcilmi oo xaqiijinaya cilmiga weynaantiisa xaqiijinaya fi lqalbi qalbiga uu ku weyn yahay faman akhada biha kaana mucadiman lilcilmi mujilan lahu ka qaataa baababkaa loo guntay oo sideeda u dhaqangeliyaa wuxuu noqonayaa mid cilmigii weynaynaya ayuu noqonaya oo aad u weynaynaya waman dayacaha kii markaa lumiyo oo dayaca abwaabtaa loo guntay cilmiga oo aan xaalayn falinafsihi adaaca naftiisa ayuu lumiyey oo dayacay walihawaahu aaac hawadiis iyo waxa naftiisu jeceshahayna waa ateecay falaa yaluumanna in fatara canhu ilaa nafsah yaanu canaanan hadduu cilmiga ka go'o naftiisa mooye cid kale yaanu canaanan cid kale yaanu canaanan yadaaka awkataa wafuuka nafakh mahmaah buu soo ikhtibaasoo soo qaatay mahmaadaasi waxay tahay yadaaka awkata labadaada gacmood baa xidhay wafuuka afkaaguna waa afuufay afkaaguna waa afuufay masalkan oo kale waxaa loogu maahmaahaa ruuxa ee isagu shay sameeyey oo shaygaa uu sameeyey tafriid kula yimi bimacnaa siday ahayd buu ka gaabiyey ka gaabintaa uu ka gaabiyeyna markii dambe isagaa dhibaatadeedii ku soo noqoto dhibteedii baa haleeshay masalan ruux ayaa wuxuu is yidhi waxaad ku dabbaalataa ashyaadan la neefeeye inta markaa la neefeeyo dabeedna la gunto dabeedna markuu shaygii buufiyey ayuu dabeedna gunta inuu ku dabbaashuu ku talagala dabaalna isagu ma yaqaan biyihii badnaa markuu dhex galay ayaa saw neeftu waxay u baxaysaa si yaroo aanu dareemaynin baa marba in yari baxaysaa sida marba neeftii inay u baxaysay baa shaygii neeftu ka dhammaatay markay ka dhammaatay dee shaygii isagaan neefaysnayn celin maayo oo sidii wax la dabaalanaya ma noqonayo ee waa la degayaayo miisaankii iskama xijinayo wuxuu arkay isagoo sii socda markaasoo kale waxaa lagu odhanayaa yadaaka awkata wafuuka nafah labadaada gacmood baa guntay afkaaguna waa afuufa adigu iscanaano cid ha canaanan cid kaloo tacaddi kugu samaysee ma jirtee adaa isluray oo tacaddiga isku sameeyey xadgudubka waa mahmaah mahmaahyada carbeed ka mid a ah waman laa yukrim ilcilma laa yukrimuhu lcilmu kaan cilmiga sharfin cilmiguna sharfi maayo mawduuca uu kitaabku ku saabsan yahay muqadimadu wax badan oo ka mida yani ku sii tilmaamaya oo baraacatu istihlaal uu ugu sheegayaa marka intaan kitaabkaba la gaadhin ayaa waxaa la garanayaa malabka kitaabka ka da'aya muqadimada lafteeda laga garanaya haddii muqadimadiiba sidaa loogu laqayoonayo bal maxaad u malaynaysaa gudahana maxaad ka malayn waman laa yukrim alcilma kaan cilmiga sharfin laa yukrimuhu alcilmu cilmiguna sharfi maayo yacnii sidaad cilmiga u sharafto ayaa cilmigu kuu sharfayaa wasana'tii bilqowli biidni illaahi calaa cishriina macqidan waxaannu la imanaynaa hadalka laga hadlayo mawduucaas biidni illaahi ilaahay idankiisa iyo doonistiisa waxaannu kula iman doonnaa calaa cishriina macqidan labaatan baab oo loo guntay oo yucadamu biha alcilmu cilmiga lagu weynaynaayo min hayri bastin lamabaaxisiha iyadoo aan la balballaarin baadhista la baadhayo mawduucyadaas oo bimacnaa hadal badan aan laga sheegine hadal yaroo kooban laga sheegay khayru alkalaami maa qalla wadalla fa ina almaqaama laa yaxtamilu waayo maqaamku yacnii ma qaadi karo oo ma xambaari karo in mawduucyada mawduuc kastaba lagu dheeraado hadal badan laga sheego walityaanu calaa gaayati kulli macqidin in lala yimaado baab kasta oo la guntay yoolka ugu dambaysa oo si kaamila looga hadlo oo faahfaahsan yaxtaaju ilaa zamanin madiid wuxuu u baahan yahay wakhti fidsan oo dheer buu u baahan yahay wakhti dheer waalmuraadu huna altabsiratu waltadkiir waxaa halkan looga jeedaana waxa weeye waa tusin iyo waanin weey waa tusin iyo waanin wa qaliilun yabqaa fa yanfacu khayrun min kasiirin yulqaa fa in yar oo baaqi noqota oo wax anfacaysaa waxay ka khayr badan tahay in badan oo la tuuraayo fa yurfacu oo dabeedna la kor yeelaayo sheekhu biidn illaahi ayuu yidhi maqaamkii insha allahu la isticmaali jiray waxaana ka fiicnayd in insha allahu uu yidhaahdo walaa taqulanna lishayin innii faacilun dalika hadan ila an yashaaa allah laakiin macna ahaan wuxuu u jeedaa idnigu waa idnigii qadariga ahaa idniga qadarigiina mashiico waa koobsanayaa marka sidaas ayuu sheikhu u isticmaalay marka labaatan baab ayuu sheikhu kitaabka kaga hadlayaa waxaanu tilmaamay si kooban inuuga hadlayo tadkiirna in looga jeedo wadakir fa ina dikraa tanfacu almu'miniin ee in aad loo faahfaahiyo muraadku ma aha in yaroo baaqi noqoto wax anfacdaa ka khayr badan in badan oo la tuuro oo layska kor yeelo fa yurfacu wuxuu sheikhu u keenay fa yanfacu inuu sajciga waafajiyo oo kalaamkii kalaam musajac ah ayaa ku badan oo sajci laga yeelay waxayna u badan tahay sajcigaasi inaanu takalluf ahayn culammadu waxay dhahaan sajciga takallufka ah ee qofku takalluf kula yimaado nowcan maa waa laga fiican yahay marka inaynay takalluf ka ahayn ayaa laga yaabaa laakiin fa yurfacu nowcan maa macna ahaan waxaa ka waadix noqon lahayd hadduu sajciga doonaayo fa in la yidhaahdo waqaliilun yabqa fayanfacu khayru min kaiirin yulqaa fa fakhud min hadihi almacaaqidi binnasiib الأكبر tanal ilxada alawfara min riyaadi alfunuuni wa xadaa'iq alculuum waxaad ka qaadataa min hadihi almacaaqidi baababka la guntay binnasiibi alakbari dheeftii weynaanshaha badnayd ku qaado yacnii shay ka mida macaaqiddan ama baababkan qaado nasiib ilabarna ku qaado ama binasiib ilakbar qaado nasiibka dheefta weynida badan qaado tana lilxad alawfara waxaad gaadhaysaa haddaad sidaa yeesho oo aad qaadato dheeftii alawfara kamaalka badnayd baad gaadhaysa oo min riyaadi alfunuuni wa alculuum yacni ka mid ah fanniyada beerahoodii iyo waxadaa'iqi alculuum cilmiyada markaa beerahoodii riyaad iyo xadaa'iq labada mid waliba waa beeraha laakiin waa kala duwan yihiin cilmiyadiina waxaa lagu shabbahayaa sidii beero la daaqayo oo noocba nooc ku yaalliin noocyo badanoo kala duwan hadday timirtii tahay hadday markaysagaa simaartii kale tahay midhihii kale tahay hadday khudrawaadkii tahay ya wa iyaaka ilaa maqaalati qawmin xujibat quluubuhum wadacuufat nufuusuhum adigii baa idin kala digayaa iilashada loo iisho alikhlaad waa iilashada marka iilashadan kaaga digayaaba macnuhu dhacaya ilaa maqaalati qawmin dad hadalkood inaad u iilato dadkaasoo xujibat quluubuhum qalbiyadooda la teeday oo cilmiga laga teeday wa dacufat nufuusuhum nafahoodu ay daciifeen oo taag darreeyeen fa zacamuu oo deedna maleeyey anna haadihi alaxwaala in sifooyinkani la sheegayaa ghuluwun wa tanatuc inay tahay ku talax tag wa iyo takalluf inay tahay aan loo baahnayn inay markaa tahay wa tashadudun isku adadkayn inay tahay tashadudka iyo isadkayntaasoo iyo isku adkayntaasoo hayru muqnic yacni aan waxba qancinayn faqad duriba baynahum wa baynaha bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi araxmatu wa min qibalihi alcadaab dadkaa warkooda inaad u iilato iska jir cilmigiibaa qalbiyadooda laga xijaabo laga qariyey qalbiyadooda ayaa cilmigii laga xijaabay faqad duriba baynahum wa baynaha waxaa laga yeelay yaga iyo sifaadkaa wanaagsane laga warrami doono dhexdooda waxaa laga yeelay bisuurin teed baa laga yeelay iyo gidaar lahu baabun albaab u sugnaado albaab leh baatinuhu fii araxma albaabkaasoo xaggiisa hoose naxariisi ku sugan tahay wa daahiruhu dabadiisa oo min qibalihi alcadaab yacni markaa muqaabilka u ana u cadaab yahay yacni waxaa weeye xagga dabaddana waxaa ku sugan kaga sugan markaa cadaab baa kaga sugan wuxuu doonayaa inuu iqtibaaso aayaddii suuratulxadiid ku sugnayd ayuu iqtibaasaya wuxuuna ka tilmaamayaa sida sifooyinkan wanaagsanee cilmiga lagu weynaynaayo cidda sidaa odhanaysa waa tashadud iyo quluwi iyo tanaduc inay ka dhigan yihiin qaar cilmigii qalbiyadooda laga xijaaboo laga teeday deed axwaashaa wanaagsan iyo sifooyinkaa wanaagsan arki maayaan ilaa waa ka teedan yihiin teedkaa gudihiisa waxaa ku sugan raxmad baa ku sugan laakiin raxmaddaa waxa gaadhay cidda teedka ka tallowday inaan teedkaasi kaga xidhnay albaabka dabaddiisana waxaa kaga sugan iyo gidaarka dabaddiisa cadaab oo kalea kaga sugan marka axwaashii wanaagsana markuu seegay axwaal xun ayuu ku dhacayaa axwaashaa xune uu ku dhacayaa waxay ka dhigan tahay cadaab oo kale waayo dee iyada lafteedaa cadaab sababi karta wixii anfacayaye cilmiga ahaa ee uu jannada ku geli lahaa ee uu ku camalfali lahaa ee jannada ku geli lahaa baa laga teeday wax cilmigii khilaafsanoo ka hor imanaya oo uu ku cadaab mudanayo ayuu ku jiraa oo ku dhacaya si taa aynuu tisaalayno wadaad baa mar waxa uu saaray kitaabka musxafkaee qur'aanka ayuu labadiisa cagoodee cadcad sidii rixli oo kale intuu ka dhigay ayuu sidaa u saaray war kitaabka ka qaad baa wadaad kale ku yidhi qisadana shaahid baanu ahaa ka ku yidhi ka qaad ba anigu ahaa markaasuu igu yidhi waa daahir addimada ansaare daahir weeye oo nijaasa kuma sugna hadde waa addimadiisii cagta qofku in la saaro waa dhibsanaya haddii ruuxa la soo qaado addinka inta la soo qaado sidaa loo saaro bawdadiis muxuu qaadanaya in isaga la ihaanaynayo soomaa markaasaa dabeedna wadaadkii wuxuu ku yidhi warniyo mala waxaa kaa suurowdaa xubintaada taranka intaad kitaabka saartay inaad tidhahdo waa daahir markaasuu isku khajiray oo qoslayoo ka qaaday ficillada noocaasoo kalea maxaa keensanaya cilmigii inaan la weynaynayn baa keensanaysa oo cilmigii la ixtiraamayn musxafkii qur'aankii ilaahay cagaha hoose in la saaraa oo sidii rixli oo kale inta laga dhigo sidaa labada markaa addinbaabacooyinkooda cagta cad inta lasaa la ysaga hor keeno in sidaa loo saaro dee waxaa weeye waa arrin khatar ah cilmigii inaan la weynaynin baa keensanaysa taasoo kale inay dhacdo marka shiikha ha la yaabin hadalka wa min qibalihi alcadaab inuu ku yidhi wadaad kale ayaa waxa dhacday isagoo cilmiga markaa ku cusub waa hore da'diisuna yar tahay ayuu kitaabka qur'aanka ah xaashiyo xoogaa waatu isku yara dhega markaasuu farta intuu carabka saaray oo sidaa yidhi ayuu xaashida ku rogay wadaad baa arkay wadaaddadii hore ah markaasuu ihi kitaabka candhuufta ka dah malaa in badanoo ka mid way ku rogtaa sooma wuxuu idhi kitaabka candhuufta ka dah markaasuu idhi waa daahir candhuuftaydu ee daliil ma haysaa in candhuuftaas iyadoo dee farta labada farood lagu yara quuriyey in lagu rogo daliil diidaya ma haysaa wadaadkii wax kale ma samayn fartiisa ayuu carabka saaray dabeedna wuxuu doonay dhabankiisa inuu mariyo saasuu yidhi dhabanku is yidhi ka mari saasuu uga fogeeyey saanu dhabankiisa u soo gaadhsiin markaasuu yihi dhabankaagana waad u diidaysaa qur'aankii ilaahayna waad marinaysaa wadaadkii waa kuwaana qaatayoo ibtidaa'iba ha ahaadee maalintaa kadib kitaabka qur'aankaa kuma rogin intuu farta yacni markaa qooyoo candhuftiisa ku qooyey ama carrabkiisa taabsiiye xaashida kuma rogin waa tacdiim cilmiga la weynaynayo mas'alada caynkaasna ahlucilmiga qaarkood way nasgareeyeen inaanay bannaanayn hadda dad badan baa ku roga ahlucilmi badan baa nasgareeyey kitaabka la yidhahdo alfiqhu cala almadaahib alarbaca kutubo kalena waaba qoraane waxa uu sheegayaa xaashida musxafka inta farta carabka la saaro in lagu rogaa xaashida inay xaaraan tahay oo aynay banaanayn alfiqhu cala almadaahib alarbaca ayaa qoraya marka mas'alada noocaas ahi waxay ku saabsan tahay tacdiimkii cilmiga la weynaynaya ku saabsantahay marka ha layska jiro xaashiyaha in lagu rogo waa in markaa layska ilaaliya waa in lagu dadaalaa in cilmiga la weynayo waa in lagu dadaala falaysa maca haulaai calaa dacwaahum min adilati sharci maa yusadiquha kuma sugna kuwa la jirkooda calaa dacwaahum sheegashadooda ay sheeganayaan uma hayaan min adilati sharci maa yusadiquha daliilada sharciga ah wax rumaynaya yani oo sidaa rumaynaya markaa ma hayaan yacni qowlkooda ay sheeganayaan oo leeyihiin waa quluwi iyo tanatuc iyo tashadud waxba markaa uma hayaan falaysa maca haulaa'i cala dacwaahum min adilati sharci maa yusadiquha wala min shawaahid alaqdaari maa yuwasiquha xagga qadarada markaa shawaahiddoodana kuma sugna maa yuwasiquha wax markaa xoojinaya wa innamaa hiya cudrulbaliid waxay ahaatay oo qura kii damiinka ahaa cudurdaarkiisii bay ahaatay albaliid waa maxay waa ka damiinka ah albalaada waa damiinnimada baliid waa damiinka waa cudurdaarkii kii damiinka ahaa cudurdaarkiisii wey wa xujat lcaajis kii cilmiga ka caajisay ee awoodi kari waayey inuu cilmiga barto xujadiisa uu cuskanayay weeyi ee uu daliil ka dhiganayey xujuu ka dhiganay oo ruuxu markuu cilmiga dee baran kari waayo dee waa inuu cudurdaariyo raadsadaa waxa uu ruuxu garan waayana waxaa la yaqaannaa inuu dhaleeceeyo axwaashan dad badan baan fahmin inay tahay dariiqa cilmiga lagu barto tacdiimkii cilmiga la weynaynayey miftaaxii cilmiga markaa lagu furi jiray ya sidii culammada lagu maali jiray waxyaalaha inay tahay dad badan baay ka qarsoontay marka markay axwaashaasi ka qarsoonaatay cilmigii waa baran kari waayeen ila dariiqii cilmiga loo mari jiray may marine waddo aan cilmiga lagu baran markuu ruuxu maro dee cilmigii gaari maayo tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata la tajri cala alyabas marka dariiqa badbaadada markuu ruuxu doonaayo badbaado badbaado markuu doonaayo ariiqa badbaadada waa inuu maraa cilmi barasho markuu doonayana ariiqa cilmiga waa inuu maraa dariiqii cilmiga hadduu seego dee cilmigii baran maayo ruuxii fahmi waayaa wuxuu fahmi waayo waxaa la yaqaana caadatan inuu dhaleeceeyo sheikh baa lagu yidhi war maahmaahiyada carabta ay ku maahmaahaan waadiga adiga waxyaalo ka mida tusaalayaal uga yeelay qur'aanka lagala soo baxayo ee mahmahdan meelaad qur'aanka kala soo baxdo ma haysaa almar'u caduwun limaa jahil qofku col buu la wuxuu ka jaahil noqdo garan waayo markaasuu yidhi haa ilaahay wuxuu yidhi waid lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna hada ifkun qadiim markay ku hanuuni waayaan waxay odhanayaan kaasi waa been abuur horreeyey qofku wuxuu fahmi waayo waa dhaleeceeyaa culumta qaarkood markuu ruuxu fahmi waayo wuxuu odhanayaa cilmigaas waa falsafad weeye falsafad waa dhaleecayntii u dhaleecaynayey maahmaha soomaaliyeed baa jirto ay soomaalidu yidhaahdaan waxay yidhahdaan dawaco iyo dhasheed oo wada socda ayaa cinab yimi geed cinaba markaasay dabeedna tiigsatay tiigsatay cinabkiio cinabkii bay gaadhi weyday dabeedna waxay ku tidhi hooyo waa qadhaadha inaga keena markay gaari weyday bay u caayaysaa marka ruuxu shaygu gaari waayo inuu dhaleeceeyo iska caayo canjarafeeyo dee waa dhacdaa marka axwaashan dadkii garan waaye ku hanuuni waaye saasay u dhaleecaynayaan wuxuu sheikhu ku gaabsaday hadalkooda ay sheeganayaan leeyihiin waa quluwi iyo tanatuc iyo tashadud tashadudku waa madmuum tanatucu waa madmuum halaka almutanaticuun waata xadiiska ku soo waa kuwa umuuraha ku xeeldheeraanaya oo xadkoodii dhaafinaya o quluwiga la imanaya tashadudkana waa laynoo diiday ina hada diina yusrun walan yushaadda diina axadun ila halabah uluwiga iyaakuma alghuluwa ghuluwigaan idinka digayaa marka axwaashan in la yidhaahdo waa ghuluwi iyo tanatuc iyo tashadud yani de sax maaha marka shiikhu wuxuu ku gaabsaday inuu yidhaahdo adilada sharciga sheegashadoodaas wax u daliili kuma sugna dee shay kastoo sharcigina wuxuu u baahan yahay low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacى naasu dimaء rijaali وamwaalahum walakin اlbayinaةu calى اlmuddaci qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiinna waata allah yidhi marka daliil sharciga looma hayo hadalkooda waa dacwa dacwadana layskama aqbalo biduuni daliil wاddacaawa in lam tuqimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaau shawaahidda qadarka haddii laga eegana wax xoojinaya kuma sugna oo axwaashan iyo sifaatkan cidaan raacin qadar ahaan inay cilmi markaa baratay naafica oo maqaam fiican ka gaadhay taana lama hayo taana mid la hayo maaha sida cilmiga loo weyneeyo sida dariiqii cilmiga loo raaco baa cilmiga iyo wanaagga lagu helaya fa ayna alghuluw watanatucu min shayin ilwaxy ushaahiduh waalraciilu lwalu saarikuh halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk